alابتiعاad عan الshak وshubha alxadيث الحadi caشhرة xadiثki tumi koowaad ruwiya mayl weriyey عan abi mحamedi abi mحamed mayl ka weriyey alxasan بn عaliyi xasan بn cali بn abi طalib mayl ka weriyey sd rasuul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilaa rasul shay waladulwalad shayhay وarayxaanati rayxaanati النabiy nabag caraftiisa hay mayl ka weriyey radi aلlahu taعala canهuma usihausheelkraalnonagda qaala xasan ininkagool xafidtu may ha xifdiyey min rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha heshe may ha kuxifdiyey dac tab dac antaada kutab maa kutab yuriibu huwa maaka shakigeliya kaada ka shakigeliya ilaa ma aladigi intikan tab laa yuriibu huwa maaka inshakigeliyan kaada ka inshakigeliyan kawaama yureyo xadiidkana tirmidi imaamu tirmidiya weri wanasaa-iy wara imaamu nasaani weri وقal تrmdy may kagolay xadيث hada xadيث wa xasn drsasn صaحيح o صaحيح ama صaحيح عan abi محamdin abi محamed mayl kuriyay kunidis abi محamed leerahay alxaسn بن عaliي بن abi طالب xasn بن cali بن abi طالب namagaashiha صib رasuul اللahi sala الlahu عalyه وasaلم ilah rasul shay waladulwalad shaynaha e bna bintihi binti نabiyi naba gabarti فاطimata زahra رadi الlahu taعala canha onog shaynaha وصd yni yukra bاljar صd وal akriye صd رasuul الlah ilahi rasul she waladulalaseha وarayxaanati rayxaanati النabiyi nabaga carabtisna hay nabaga carabtis rayxaana akadahu sheekh may kukahaday min qowl المصطaفa sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasul she gol she o fihi fi lxasan وafi akihi xuseenka gooli huma rayxaanataya min adunya rasulka meela imam nawawna kukahadi rayxaaniha itila yani lamadan rayxaana taaya u rasuulka sala lahu alay wasalam er lamadan cunog xasan i huseen lamaday caraf oo addunyainka caraf e waay sarimana min aljanati min riwaaya min addunya min aljana riwaayadason jar oo lama an eedan ka faraxaayo aragtinyadi an eedan ka faraxaaw iya weer rasuulka sala lahu alay wasalam sada rayxaanada lang caraf sada lang nafta injeela oo kale iya lamadan cunog injeela aritay dhalin aritay yani waa kayhan dhalin saas rasuulka eri sala lahu alayh wasalam radia alahu taala canhuma lamadi lakraadla nagada anho an xasan aan abi ashe lakraadla nagada xasan may la dhalay hijrid markiyoonay roogdi yani sedi hijrid sedi roogdiya la dhali walaashay xuseen ee kuwinya halsin iyo kuwinyi yani wal kuyara kuwinyin wal sheegay akhara kuwidin wal sheege rasuulka markii xasan dhaladi walanshenahin dhegda midgeeda kuka aadamay tambideedna kugaagami yani maynka koofri binaqiyi wasayidi nka koofri wakanaahu muxamada abu muxamed makuninkueli wasamaahu lxasana xasan ma maginkueli walam yakun yucrafu hada lismu isinkan xasan ay malkasaan fi ljahiliya rasuulka lan bi xasankii wanaagsana wakada ismu xusein xusein isiseen malkasaana rasuulka lan bi yani kolkan rasuulka sala allahu alayhi wasalam hadiska ermay orore ini xasan dijiyey garbshay midgeed dijiyey markaaso ari yani allahuma inii uxibahu faaxibahu allahuma ini uxibhu an anogin kan ajela faaxiba ilah adina jelahu asan sayna rasulka may kala ansaxey man axabani falyuxibahu a rasulka lanki ani jeel hasan jeeladoy walyaclam shaahidu kan xaadirkan algaaiba kan magun deersiyoy allahuma ini uxibhu ilahu an hasan jeela waaxiba anta ilahu man jeelaw yuxibu jeelad hasan jeelad man yuxibhu yani wa kay wa uxibu man yuxibhu ini an uxibu jeelu hasan wa uxibu jeelo mangna jeelo yuxibhu jeelad saaxiba ilah adina jelaw man yuxibhu lankisu jela jelawtetookraasari noo sheege maalin yani mayli sheegay abubakar radialahu taala canhu ya salaatulfajar hakubahi rasuulka marki geeriyoodi amin yaalalakuroogi habahi usoonaya socdaw inishayna cala nadi inishay socdaw manahasa markaasa yani waa kay ala iyona abubakar sa dareereya masaaid hakubeen rasuulka geridi holyalakuroog amin yaalalakuroog yaha mareen hasan oonaya dhidheela owlaadle ciyaaraw markaasa abubakar humbaaridi hasan goortisa saari markaasa abubakar meeray biabi shabihun binabi laysa shabihan bicali seri mana biabi ufdi biabi akekufurday shabihun huwa hasan shabihun kishibahaw binabi nabagan naki obosheeg naki laysa huwa hasan mahani shabihan kishibahaw bicaliyin cali adamakinag waaynog obosheeg naki seri wa kana radiallahu yani eedanka farax yaclan manaha maybua eedanka farax hadii oboshe rasuulka shibheblelerika yani may hay rajul karim eho eedan wanaagsan yahay radia alahu taala canhu mayli sheegay yani samica shaksan yasal llaha caza wajal lanko ilahay dartis walisile maalinto dheegi yani wa kay saas a markaasa may ka erzaagay h yani ay erzaage tumun kun yani godoomi tumunki kun tumun kun din tumun kun dirham ama tumun kun dinaar ay ilahay dartisiisiye lanko lee dheegi godoomi dambay waana si yali sheegi may li sheegay yani wa kay xasan iyo xuseen ini cajuuzudo korshe mareen markaaso ingoradi rido oo kale ngoradi shraabti wa ertay lama riyaada rido ngoradi zojka marki demba kooyay dhirafi zojka dhirafi alari ma yani rideedin laanta ingoradi eray dhirafi xasan ma indira gabalkeeda hayti kun riyaad ikun kun dinar ya indiri xuseen nusun kadalika indiri alari mana wa min tawaluci lxasan may mid ahaa awlaadi yar yar onayo ya mara jari oo moonfaji jab wal saas oo kale ah eh. yani waa hay haysadan maraay marta martagaada kudalabaayen kohn deginilama eraay degi jari waana la ama la sheegay may kale la sheegay tawaaluc shay kumid aha dad masaakin e oo dadka wal dawirsadaya jidka dhehdiis fidhiyaano walay hadawirsadeen oo jijabka jijabkahamanfidi jijabka walhasho dhulka dhikadeeno dhulka kafirhashadeeno baacadka saardeeno aamayan yahmari usuna bakali saarinyi markaasa salaami asalaamu calaykum masaakinti meliraen walahasaamaha anga salaami markaasa maren haluma koy salaamtiyagnageen meren koy ila lgadai koy qur'aan koy yabna rasuul alahi sala allahu alayه wasalam sare ilahay rasuulkiisa onogiisiyo xasanow koy koyni laguracoy masaakintiyo moonfadiyo jidka dhulkan yaalo lain koyni laang lain markaasa maray nacam ari insha in allaha ilaahey laa yuxib lmustakbiriin ari ilahay hang iskibiyahan majeel ha faylatari bakalyaa ku degi walaageelata taabadi fanazala degi wagacada macahum casho ala ardi dhulka lafadheedi waa kala laami uma salama calayh korsho wa salaami warakiba kori waqaala meray ad ajabtukum isin yani ad ajabtukum ad ajabtu an ajiibaykum isin san ajiibi walimidinko ilaamo ala isin abta masangarne san ajiibi faajabtumuni isin ni ajiibaari mana nin maalintosin were markaasa mareen nacam nyabo hay maalin warta macluume an xaadireen yani dacaaman gili lafadheedi wala laamyalilitawaaducsha meeladeeray mayli sheegay xasan yani xasan bin cali inin laama jarna aadis oo kalen guri faadima e walan laaman radialahu taala canha markaasa maertay ha adikayo xasanow may walin laamu ay te markaasa mara ay may koobsadey ini aragahin dhooga kadhiyaano shay oo dacaame kadhiyaan anina kin hormar mana taasa koobsade eri mana oo anina dareensanaynin ogaay baarinimadiisa meeladeed oo reer hadii ana kolkun guraada fadaasi ana koo hormaro anina korgabn waana koo hormaro aamono fa akunu caagan laka taas welitaasanaga taasa koobsade eri mana faqaalat lahu may ngartay kulo kul maciya ana maaga wa antaada fi xillin xalaala kasugunta min dalika bes markaas fartoonad ama nagayel sheegi mana yani ala kolku may bu hasan may khaliifnimo tawaliyey awshay bacdi shay dad badoon oo afartan kun ku badan ya doorben khaliif weelen khaliifnimadii ka daaimi libilood oo kale iyo xijaaz iyo yaman iyo ciraaq iyo khurasaan intaasay wakayra dalika hukumaay marki dembe kariimnimadiis i dulqaadashadiis iyo xalaalmerashadiis yamaynkuweertay inisu madaxnimadaasay ku tabo mucaawiyan ku tabo waktidaasay ila muslimiinta dhatiyo yani mucaawiya neemcaliya dagaalamaay dagaalkii hoob dhamaadi cala dhimadi kabacdi kalkan koy madaxnimada mucaawiya fadaw manku tabto muslimiinta lankooley ay dhatiyo iska baabaane isari gitaal lamaad hadina ah jiidingne bes mucaawiyan weeri yani waa kay saas oo kale wa mucaawiyan weeri maslaxa iyo ra'yooy kalimad ini muslimiinta intolkuwel gitaalla kutaba ay muslimiinta dhon yani waa kay ha sulax sulax iyo dalbadireed bes muslimiinta na dhiigsho saasa ka difaace mucaawiyan wer mucaawiya mer geekatilkubilaaw madaxnimadi adi ki wareeji ana bes waay mus kubahi eri madaxnimadi sidi iya kukeri madaxnimadi kukubahi el eri mana mucjizidii nabag iya meela kadaahirta adis madaxnimadi sulaa ogolaadi may wali rasuulka hada kahormay eray ina bni onogey hada kan ay hasan e eh, sayidun waay walacala laha ilaahay may xaqiige an yuslixa bihi bilxasan hasan ini dadka kawanaajiyo xaqiigka meel kalen riwaayo kal meray wasayuslixu llahu ilaahay hagaaji doona bihi bisabab lxasan bayna fiatayni cadimatayni min almuslimiina eri sidii habatirheed mana kalaam shay oo xasan kalaam shay may kumid haayay radialahu taala canhuma kon fi dunya bibadanika saarjari addunya inteeda roogda badanka roogoy wa fi laakiratina biqalbika aakhirana galbaga jaroy saarjari manaha addunyadi kadhaha jarsaba badanka roog laakin meelo mustaqbalka i muhiimka e oo dhan adin shagay sidaas aakhirahaasoy wa fi laakhirati biqalbika seeraay manaha awlaadnay gabay leeray xasan awlaade dhalay tomon ishan oo migal iyo siyeed gabrood may la weriyey yani wa kay saas oo kale xadiidka rasuulka kuweriyey tumung iyo neo sadexdi iyo rasuulka kuweriy sala lahu alay slam xadiskan kumidey xasan bin cali marki dembe may geeriyooday usoo masmuum iyo zawjadiisa sunsiidi kadaali sheege jacdatu bint lashcat leeraay lanka leeraayo madaxnimadii usoo madaxnimadii hata kutabi iya la badbaadiy waay hadda mid madaxma anagana daraadiye iyo neo yani iyo ya yazid bin mucaawiya lang leeraw ya yani waa kayhan zawjada iya yani ma iyobooxay hoobad lankan oo zoodka ada dil anika guursade madaxweyne aha anika guursade waana boqol kun boqol kun yani boqol kun diramna si waana anika guursade hoob lankan kutahaluso er yeena sidiya faliya eri mana markaasa jiridiya fartun maalin ya yani masmuum ay sumaysanyi jirinaadi marki dambi yani waa kay sanadki konton hijirad marki roogdi markaasa geeriyoodi yani waa kay saas wa marki dambe naagdi zoojadi eedahay tijacdada leerahay yazidan dirti oso halas walan yaboha handanki wako walku takhalusay yani guursa erti mana diidiya ler hasan waahay yazid bin mucaawiya diidi meeray inauna lam narlaaka lilxasan yeri xasan baki la raadla nagda waayna dili afa narlaaka lianfusina arigeed naftaano raadla kikala nagdaane xasan ba yani raadla kikala nagda waayna hadda sida weelay haddan ununa naftaan saasay ma bes waay eri manaa ngembi diidi kolka waa mayli sheegay xuseen oo walaashay o soo xanuunsinyaan gali markaasa mere akiyo xasano ay tuhumay sidaas eri manaha lankin hada oo jiridn ada jiranta ay tuhumay sidaas mar dilaana lanku suge markaasa ah, xasan ma eray nacam yani markaasa ma ilam in yakun iladi adunu kan anang maleeyahay kan ana tuhmaysidahay anang maleeyahay hadii ay kolay fallahu ashadu ba'san wa ashadu tankilan eri oob lanka anang maleeyahay lanka oo hada sababtay nagaday jiridan inkasao nagadi dhimisla sao nagadahay lankanag malayahay hoob i kollay ilahiya cadaabo dooneha cadaabka ilahiya walkasku doron han walba maltaabadaen wain lam yakun hadi ng hayne huwa kan anag malayahay ng haynena falaa uxibu an yuktala bias bariungel ama majelyer manaha ini lidilo lambere ana sabakaylindil majelyer hoob saasatan bes yani marki demresiyakibyeryori raximah llahu wa min karaamatihi may kumid aha radia allahu tacaala canhu xasan karaamaatiyay kumid aha ana shaksan shaksigoo mayli sheegay tagawada calaa qabrihi xasan qabrisha ininka kaaidi fajuna huwa rajulka sugaayo jumyal oo xasan oo yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam waladulwalad see oo yani wa kaye korshay gabrishay korshay kayani kakaaid yal waana jumowi daylijari wajacala rajulki may gudgala yaniku yambaxu ini gayliyaw kamaa yambaxu lkalbu eyga sidan gayliya oo kalan gayliyaw marki dembe dhamad yaleri lanki dabri sheel kudheegi soo sidingayl hadana nacuudu bilahi tacaala min sakadihi ilahay lankindhirafa cajiib ahaa eelshay lanki dhibo dhibanjaysad ilahay eelshay haalulahay dhibanjaysad oob ilahay indhiraf lankaaskatarag sugnyi kolka dabrishi hata sidingayl marki dhimadi lanki suge qaala may kagooley yani wa kay masalan qaala na qaala xasan may kagooley xafidtu xifdi min rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeshemay ha ku xifdiye dac kutaab ma wal yuriibu huwa maaga shaka dhaliya ka adag shaka geliyaw kutab ey utro kutabwa maa yuriibuka wali shaka ka geliyaw kutab yuriibu yani min araybi wahuwa shaku wataradudu fi shay dac kutab ma walaaga yuriibu shaka geliyaw kaag ilaa ma antab laa yuriibu amaaga shaka kaingiliyaan kaaga shaka kaingiliyaan wal waliba shaka kaingiliyaan kaaso intab waay yani saasu masalan hahe kolki walaa shayga adag shakiida ini ku dheerato lambaanyi mayli sheegay nabi laahi daawud alla subxaana watacaala inin waxyoodi kuldhe waa liri nabi laahi daawudo reer banu israiil maynalaase ini ana laa anduru ilaa salaatikum salaadin ma fiiriya walaa siyaamikum ma fiiri walakin anduru may fiiriye ilaa man shaka fi shayin shay lankika shaki oo fatarakahu kutabilyajri ana dartay taasa fiiriye yani ilahay arel sheegay xadiiskan kolkan xadiis oo gaacida cadiim ew min gawaacidi diinku mid ew asal shay xalaal marash xalaal marashiya kasaabsanyi yani wa kay bacdo culamaana halaalmerishada maerena alwaracu kulh halaalmerisho kulisha maybua fi tarki ma shay kutabaw shay yuriibu shakageliya od kutabt ilaa ma antabta laa yuriib shakageliyaan halaalmerishada saas oo kale way halaalmerishadaas iyo xadiiska kuwaramahay oo xadiiska may lamid ah xadiiska gahay waman wagaca fi lxaraami yani waman wagaca fi shubahaati wagaca fi lxaraami xadiiska raa oo kale wa oo shaygan shaka hooba marba shaka ka jaro osuku tabto yani faileliley masalan oo sheeg marfa disha kakii dhahgeli saas darteed abubakar sidiq radiallahu canhu yani may bua xadiid kale ha orore xasan xadiid xasan weriya misqaalu dharatin min alwarac yar xasan albasri maylkuriya yani misqaalu dharatin dhuuracasado oo wazinche dhuuracasado miidanshe oo xalaal ya khayrun min alfi misqaali dharatin min asoomi wasalaati yar mana kun yani misqaal min alfi misqaali dara min asom siyaam soon oo kung misqaale salaad oo kung misqaale may ku kheyr badana halaal merishada oonayo misqaalu darado ee ku khayr badan saar jari yani wa kay may kale xadiid laha weriyey ahe ini eri xasan albasri xadiid oo marfuuce an cabdiyata sacdi radialahu taala canhu marfuucan halakilakuri oo rasuulka lankorwel rasuulka mere laa yablugu lcabdu adoon madeeraaw an yakuna huwa cabdag inihaad haad madeeraaw min almutaqiina han ilahay kuabsadahan ini kumid haad madeeraaw hataa yadaca huwa abdigaas inti kutabaw maa laa ba'sa bihi shay baas ankajar inti kutabaw walan kutabaw may kan baas makajarooba xadaran mima bihi ba'sun usoo kudigtoonado wal baaska jar usoo kudigtoonado inti meelol yani kudeeraw lanka mutaqiin managadaha rasulka sala allahu alay salam saas darteed abubakar una sidiq radiallahu taala anhu may yani kagoolo jaray kunaa nadacu sabciina baaban min alxalaali un may kutabaan eray todobaatun ilbaab oo xalaal ah eh. ya kutabaan lima makafata an nakaca fi baabin min alxaraami inina kadhiina koobsashadiye baabka xaarame kadhiina daraadiya sagaalum todobaatun baabon kutabaan o halaala eri mana kolkan shayga hala xaaramte eed ama shubudka jartooda shaka ka geliyo ini edan kudheerado mana salafusala saasanteedale cumar ibn lkhadaabna radiallahu tacaala canhu suna meeray kuna natruku tiscata acshaar alxalaali unumay kutabaan eri sagaal xalaal eh fiiryaano halaalnimadi adda ku tabaan makafata an naqaca fi lxaraami xaaraamka dhiyowsha unoo koobsadaan wa mayli sheegay radi allahu tacaala canhu anna lama tawala alkhaliifata yani waa kay mayl kushee khaliifnimada marki tawali kanat lahu zawjatun yuxibuha zawjado eed us injeeliya gaba jari cumar fadalagahaa furi makafata an tushiira calayhi inin ishaartu soo koobsado bishafaacatin fi baailin walbaail ay shafaacadiyo ergin nagatad ama kin ishaarasatan uso oley yafuriyaleri mana fa yudiicuhaye usuyadeyajeeriya usunacdireed filisha dalabreed wa biljumla warka hadil haka kao maqsuudka hadilka langumiraado mayle wa lanka yani mukalafka e umuurtis oo diiniga eh ininka dhiso calalyaqiini ka dhis wa walisakaka jargib ahaan kutabta umuurta ka dhis calalyaqiin ka dhis diinta may kale xadiidka sugna dalaala bahow ukto yani wa kay masalan ba cala ana alkhuruuja min ikhtilaafi lculamaa amrun maxbubun iny culmadu wala iska khilaafen lakuba ini aboonto mana matala yani culmadu wala iska khilaafen anu weydiin waliba khilaafe ang weydiin yani khilaaf hay gu weydiin kutabto fayle waliba khilaafka jaro kutabto mana lianahu abcadu ani shubh shubu ku dheer laakin wal khilaafka jar masala makugaad masala kadig zawjida oo masale khilaafe un dadka fadahan ogda zawjida waysama kooburyaas oo kale le khilaafu dada saas gabo culmada gaarna saasma gaban kolka ngoobad yani khilaafkeedan ku dheerane maoo burin adeerto isku tukutur salaada may nakdaase salaadonayo yani doodka jart ani bakale salaada ibru salaada mansaan may weli waysaba makabtoob saka laamana hadii koga dho maki hirido salaadba makintiryahayo kolka wal khilaafka jarsuba kolkan dac maa yuriibuka ilaa ma laa yuriibuka merialfed laakin hoob waysaysato ada waysaysato dood maka jart kolka may fa ilaha salaadoo dood anka jar ilaha ilahay kacaabudu mana salaad doodka jartankad ilahay kacaabud lahay toddoodonka jaree bayaale taas ilahay ka cabud dac maa yuriibuka ilaa ma laa yuriibuka ureed dac kutab maa yuriibuka wali kinshaki dili kutab ilaa ma antab laa yuriibuka kinshaki diliyaan sawaamay wuriy xadiska tirmidiyo imaamu tirmidi iyo wuri nisbatun ila tirmid bikasri lfawqiya walmin bidamiha yani saas wa ay muhamed bin cisa bin surata ilankasa imam tirmid wanasaa-iy wara wanasaa-iyo kolkan baabkan reed baab eed ngin xadiisin eed ngin ad wal alwali bidiinta kasaabsan wal yaqiin alay wal shaki shakiyo tuhmo tuhmo ka jarta isku dhaaf geb ahaan dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka wa ay waharwaamay wuriya xadiidka nasaa-iyo imaamu nasaa-ina wuri waqaala tirmidiyu imaamu tirmidi may ka golay xadiisun ada xadiisun wa xasanun wanaagsan jamaaciya xasan ka tilmaamen kajiri o saxiixun ama saxiix saxiixun o saxiixun jamaacani oona saxiix ka tilmaamen wa yani wa kay alxadiisu ahi alxadiis althaniya cashara xadiidki tomon iyon iyo e lamaad an abi hurayrata radialahu taala anhu abi hurayra may lakuriyey qaala abi hurayra in kagool qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi من may kagooley min xusni islaami lmari bos islaamkiisa wanaagshay kaamil ahaanshadiis may kumid aha tarkuho tarku lmarig ofka kutubaw shay ma kutab ha yani huwa maragningasadaan hima hi maagningasadaan xadiiun hada xadiiun wa xadiis kasto xasanun darjadiis hasan awama ul adika tirmidiy wuri waayr ayr tirmidi tirmidi eyrka haakada satan wuriwa an abi hurayrata radi allahu taala anhu abi hurayr may kuriya gaal abi hurayr ninka gool qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gool min xusni islaami lmari qofka islaamkiisa wanaagshey may kubaclaha weliba wanaagshey oo kaamilka nagade tarkuma laa yacnihi xadiis oo mujmal aho jawaamic lkalim ewa rasuulka jawaamic lkalim shay kumid a hadal gaabanoo macno dheer ka fadhiyo mana min xusni islaami lmari qofka yani yani maylajeede min xusni kamaali min kamaali xusni oo kala dar min kamaali xusni islaami lmari wa min kamaali xusni min xusni islaami lmari may ka dheganta min kamaali islaami lmari ka dheganta min xusnika islaami lmari min kamaali islaami lmari qofka islaamshay kaamil nagashadiis wa tamaamihi may kumid aha walistislaam liakaam illaahi alla akaamtis hinkaansama may kumid aha tarku tarkulmari wafini kutab ma shay kutab laa yani huwa marag ningasadaan himaag ningasadaan wali o oo yani gool e mise ficil e usiningasadaan kutaba mana ahay wal al waliba adakahadalaas wal oo addunya kataclugo aakhira kataclug hoobeyin ficilkaada sameeyaas wal addunyaka taclug aakhira ka taclug hoob in adiban gasadaay ha laakin hoob addunyana danka jarn aakhiran dankinka jarn ini kutobto mana tarkuhu min xusni islaam lmari min kamaali islaam lmari kofka islahan shay kaamil ahaanshadiis may kumidaha tarku tarkulmari marag kutabo shay maa shay an shay kutab shaygaas oo laa yacni huwa marag nin gasadaan himaag nin gasadaan walisa dan ninka jarn ini kutab wa min kalaami bacdi salaf salafu saalax kalaamkooda bacdisho may kumid man calima lan ala lanki ogaado ana kalaamahu min camalihi hadalka shiha kubahaw ini camal islan abtugahay aakhira helo doon i ogaad galla kalaamu were hadal shay yaraade may weli walbaabkaa kubah xata alaniina fi lmarad culamadu tan lay jibeedka lanka jirin ihilay wal abtuge wal kala isku dhaaf kalkun wali aftaha kubahaw ini camalka ayno aakhira lakila saabtamaw buuga buismahayo dhowti idra kitaaba kala keraw lanki saas og ala kalaami wareg mana hadalsha yaraade ila fi ma yacnihi waliusungasadaw maahin waman saala lang ala lanki suaalo cama laa yacnihi waliusiningasadaane dan ininki jarna lankiwa warsadawn samic dhege maa laa yurdihi waliusan rilgeliyaane dhegeeren hadiska may kumidaya min jawaamici kalimi nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka kalimiyaalsey oo wal jamci ayaan kumidaya mana wahuwa min maagi lam yaqulhu axadu qablahu yani waa kay saas ahay wahay axad rasuulka malankel ka hadli hadalka mal deg farad ed ngino ed muhim nga hadalkolku yani hadda mayleri wama yani wa kay hadisa jari oo iraayo suxufi shiis iyo ibrahim suxuftiyo may kiyaaley man cadda kalaamaho lang ala lankitiriyo kalaamshay min camali kutiri dalla kalaamuhu kalaamshay yaraade ila fi ma yacnihi walisangesadaw ma fahuwa khaasun bilkalaami taas kalaama kumideyso taas laakin tan may caam wa min xus min kamaali islaam lmari tarku malaa yani malaa yanigmed hagale goola hagale ficilki hagale walkasi hagalayan mana ahe xadiidkan kan caamus kalaam i keyrse bacmime mana liana maa laa yacnihi maa laa yacnig may kumid aha allaciba ciyaara kumide ciyaar awlaaded walhazla ciyaar yani kaftankiya kumide wamaa yukilu bilmuru'ati walhoob adkaada loo sharafka dhimaa kumide addunyada ku mid e eh, mansabe iyo madaxnimo la raadiyo ku mid e eh, amaan la raadiyo ku kumid e eh, walbadiyin mana waliba nafisho badakinagadaan waktig lay kuhalaayo mana waktigi kaaligahay oo yani waa kay hadi koo tabob hadhowti walkabedelkaadasadan helaan koo halaayaa kan usuge yani maalayacni awa kolka maalayacnigaas ini lakutabwa maahi yani waa kay saas oo kale wa giila maylere ina kula kalimatin fi ma laa yacni kalima kasta oo maalaa yacni oo adag kahadalo yuqaf lcabdu calayha adoonka oo kalimadaas malyani kahadala qiyaamaha dilisheed walan surumiye leri aakhiri shantookila surumiye markaasa xisaabtis dheeradaas shididis dheeradaas hilibshay dhilaale galbishay dhilaale shilaayalagoy maygo addunya geekrogdi kalimala yanicaasan kahadalisa sarema awaluha shantookila surumiye leri lanki maala yani kahadala addunya kahadal san horeysamay lere lima gulta kalimata kada kalima hiblay may ngarti ertiba akanat mima yuciinuka akanat mimagi haaday yani kadangasadaasi haytayri salan ere tan sadaad maybua hal nafacadka ingultaa kogoliba ka anfacday salan ere mana tan sadaad maylan ere hal yani daradka ka dhibtay lowlam tagulha hadii adan ere fan ka dhibin lahaytay dhibakinjeslafad hadii kalimadaas maalayankaadalafan sal ere mana tan afaraad maylileya hataa sakarta halaa sakarta aamusid may kale mara yani addunya ka hadali isku aamusid farabixta salaamata badbaado yani kaliibana kaliibana faday oo kafaidi faday min caaqibatiha caaqibati sukuut sukuutkaso yani waa kay irabtiye iyo badbaado yani salaami kaliibana faday kariba hafaday may aamus aysalere taytanaad mayliliya halaa jacalta makanaha kalimada mala yani addunya ka hadali booste waalid subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar sa artid faanimta awaabaha awaab alkalimaat kalimaadkaas awaabta gorbeysada faday animo isda faday dalingarelilay mana kolka maalaa yani waliba e iyo ni lisku reeb waayo mana wal al waliba maalaa yani e ni lisku reebto saasaa bongalilay mani yani saas oo kale waay may kale li weriyey abu cubayda xasanulbasri kuriy radia allahu taala anhu qaala meeray min calaamati icraad illaahi ilaahay jeesashidiis can ilabdi adoonka kujeesada calaamadi may kumid aha ini ilaahay adoonkaas shugul shay weelo maalaa yani kawaalo yayhami maala yani nakishagaya lang ilahay kujesadi lankaas macrufulkarki sheeko dheeraay may ka goolay kalaamulcabdi odoon ka hadalaw shay fi ma laa yani waldan ininka jarna ka hadalaw khidlaanu goojin oo min allahi taala odoonkaas ilahay garab shay kubahi weri malik binu dinar sun raximah llahu taala meeray idaa ra'ayta kasaawatan injegnaan fi qalbig hadi ka arag qalbiga hadii injegnya daacad hanung inin falahayne cibaadada ilahay hanung injeelayne walhunla galbaga jeeliya saas aragdua waducfan fi badanika badankana tabardoro ka aragd waxirmaanan fi risgian gurigana cariri likadhiki ad aragd faclam ogaaw anaka adib kad hadli fi laa yacni kaadi mana wal adi adi ka hadlaysaas ogaaw saari jarag mana mala yani silan dheereya waqaala anasun radi allahu taala canhu anas maray yani waa kay istashhada mina gulaamun yawma uhud istashhida may shahid lakadhikay mina un hal noomiday gulaam odoonka yawma uxudin ye shahid lakadhikey fa wujida calaa badnihi odoonkasay oloolidis korshee xajarun shiid ye lakahiri min aljuuci gaajo darteed hata gaajadus oo dhibaatada gabi daraadiy shiida oloolidis hirna markaasaa uxud gaaladii la dagaalama udhimidi ahe famasaxat ummuhu aadisa aturaaba can wajihi gulaamkii sugahay aadisa wiji kutirtirta era kutirtirti markaasa mertay hanian laka aljana bowagsi kin sugnaati jini kin sugnaati shahiidnimaka dhimatayser rasuulka sala allahu alayhi wasalam eray wamaa yudriki may ka ogaahi lacalahu gulaamka mudunyi kaana ini haadi yatakalamu ki hadalo haadi jir bima ka hadlay laa yacniihi siningasadaan wayabkulu bakilo jari fima yacniihi bima yacniihi walisingasadana bakilo jari may ka ogaahiyaleri manaha maalaa yacni kalkun saasa rinsiihunyiwa kalkun shaygaas oo maalaa yacniga e ini likutabo laha yani wa kay n habonga lilay masalan liqman lxakima alayhi salaam mayling eray ma balaga bika ma narawa ma balaga maykilideri bika ad ma narawa leri walaan aragahayna ilma eho xigme e unsan xigme adkaadalaas wala kilideri meye leri markaasa maera yuriduna falala e eh, falin lijeedana dadka saas eraay falin lijeedana faligen lijeedana qaala maera sidq lxadiisi wer waxyaalan an hadii deersi oo falagan emayba un sheego wa adaa lamaanati amaano gududow wa tarku maa laa yacnini wala niningasadaan kutab oo an hadi ningasadaan an kutab antaasak deelyari mana rajulko ye axnaf bin qeys sheekh lciraai raximah llahu taala may ngaray bima sidta calaa qawmika le axnafo may siid ilnagatay oo qoomkase siidka ilnagati walhaal anta acwaru adoo ilooshatay ilokoomagonto qoomka sesitanka nagati taabiclkabir ahay e ahnaf bin kes sesid qoomkan ka nagati lerado hadii looshasa faqaala lahu mayre bitarki kutabawka e dadkan sidanka nagadi min amrika amarka kutabi ma kutabi laa yani ni ani ningesadaan kama canaaka min amri amarka hekesadaan kingesadaw maalaa yani maalaa yacnika walad ningesadaan oo kale maalaa yacniya e kutaba jarisaasa dadkan sidanka nagadi mana yunas bin cubeyd lang leerahay raximah llahu taala son meray tarku kalimatin kalima kutabawshe fi ma laa yucna kalima liningesadaan kahadalowshe lakutaba iyo afdal min soomin soom kufal badan ahay may kala liwuriyey rasulka lakawuriye sala lahu alayh wasalam rasulka nar awalu man yadkulu calaykum rajulu min ahli ljana awalu man shaksi kan horey yadkulu calaykum korkin geekasingalaw rajulu min ahli ljanati weri geeka lanka singalaw lankan horey rerjinaadu rasul maalinto eri sala lahu alay wasalam fadakala cabdالlahi بn salam radi alahu taala anhu gali caalimka yahuud hadi jaray marki dim islaamay cabdالlahi بn salam gali faqaama naasunga ilah cabdالlahi ngume faakbaru waranti an sheeg gaalumerena akbirna nin sheeg sagik rasulka amaana reerjinadta adi nagatay lankia gali nin sheeg biawsaki camalika camalka kalanka kal sugnaash badinyi fi nafsika nafta dadki markaasa mere ina camali an camalkaya la daciifun eedan lidide daciifun eed camalka awsaku ma shay kan lanka kal sugnaash badinyi arju an raje bi maaga salaamat sadri salaamat sadri we ibidka iyo saliim e wari kefiyaw lang muslima xigda man kajar hisad galbagay man toorto taas wari wa tarku ma laa yacnini wala niningasadaana lakutab lamadaasa iyo eed ama hadhowtika moodaas qiyaama dilideed ya islaha eri macnaha imaamu shaafici radi allahu tacaala canhu may goolay halaatatun sade tazidu fi lcaqli caqliga ziyaadiyayan caqliga kordhiyaaya sidwalhaad sidwalhaad caqliga kordhiyaayaan mujaalasat lculamaai culamada lafadheeshadi aqlida kin ziyaade lankin cilmiga culamada lafadheedo markasta masali siyaasadey cilmi koronsade tan lamaad wa mujaalasat saalixiina dadkasasuubon lafadheedo shoniyan aqliga ziyaadiyaaya tan sadaad wa tarku lkalaami fi ma laa yucnaa waliliningkasadaana kalaam shir kutabon aqliga ziyaadiyer imama waqaala aylan imaam shaafic may kaleeray radialahu taala anhu man araada an yunawir allahu galbahu lang ale lanki doono ini ilaahay galbishay nuuri falyatruk ilkalaama fi ma laa yacnihi eri kutabay hadal oo maalaa yacniy kutabay wa yani wa kay saas wa mayli sheegay yani ibrahim alkhaliil salawaat llahi wasalaamu alayh nabi llahi ibrahim khaliil raxmaan ye ye yani wa kay mari may aragay adoonka oo hawada dhadiya kacibaadsida hawd dadki isku fidhiyo meel kacibaadsida markaasa nabi llahi ibrahim lanki ma ngare bimanilta hadi lmanzila manzilada sharafkan le adadon farhoogdo hawadan idhakiyo isku cibaadsamedi dhulka dhakiyo isku kacibaadashadaay manziladan min allahi tacaala may ka deerti eri manziladan oo ilahi idin roogdo sa ka deerti markaasa maray rajulki biamrin yasiirin arrinto yara ka deeri eri mana fadamtu nafsi naftaya gooye naaska ka gooy eri naftay ya naaska ka gooy ey manactuha can dunya addunya kureebi naftay walam atakalam maan hadalna eri fi ma laa yacnini wala niningesadanin makahadalna eri wanadartu fi fii ma amaranii rabi amarkay rabigay wali firi fiiri bi sigi ilaahay amarshii samey nadartu fii ma nahaanii canhu rabigay wali oo reebina fiiri fantahaytu kureebtoomi fa ana an in sa'altu hadii ana suaalahu rabi acdaani isiye in dacawtu hadii ana tughu rabi ajaabani wain aksamtu caleyhi alaa rabi rabigay korshe adii kadhaardoob abaraasamay dhaarta infuliye sa'altu suaalay reed hu rabiya suaali an yaskuna huwa rabag niyan yaskan alhawa hawadan yaskuni faaskanani ilaahdeedi yaskuniyer mana kolka maala yacnigaas way asaas oo yani intaas adal elinkubiyahay maala yani yelklibanelilelkutabawsha xadiidkan yani xadiis cadiim aho asal kabiir u nafsa la eddiyo walba radaail lakureebo nuqsaan lakureebo wali faidi ninka jana nafsa lakureebo ficil gol wali hadam lakureebo habonga lilay mana xadiidun hada xadiisun waa xadiidka soo xasanan tarjidisasan rawaama yuriy xadiidka tirmidiy imaam tirmidi wari wa ayruhu ayru tirmidi imam tirmidi keyrkeena weri ibn maajaha oo kale haakada sadatan ya weriyen mawsulan e mana haakada sadatan ya ka weriyen usoo mawsul ay yani wa kay saas way haakada sadatan ya ka weriyen mawsulan ay war hawaamay kala weriyay xadiiska ayruhuma ayru tirmidiyi waayruhu tirmidi iyo keyrkeena weriyen imam tirmidi i keyrkey ya weriyeen may ka weriyeena mursalan ka weriyen a yani hadiska may ba kasugan aha insaanka kamashguulaw shay wal oo maalayacni e kamashguulaaw yani wa kay may sabab ang nagadaayana maalayacnigaas dood iyo tashaajur iyo calaaqaaska inishal guhaano ijtimaageeda bulshada kugot hoob wal maalayacni leeda kudoodaas bulshada an kuguhaas wa kalkun wal galbagan hasalaw oo ad angesadaas adunya akhira inka hadal wali kale oonayo dankinka jarnana isku reebtoon wa yani min kamaal liimaan alxadiis halis cashar xadiiskii tumon isadehaad xadiiska may ka warama imaanka wala kakamil nagdaaw an abi hamzata abi hamza may ba lakuriyey anas ibni malik anas bn malik radi allahu taala anhu may ba lakuriyey kadimi rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulsha kadimsha gaala hua anas ini ka goolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may golay laa yuminu axadukum axadkin marumaayaw xataa yuxibu huwa axadkanti kulijeeladaw liakihi akil axadi akaas walaalshay kuli jeeladaw ma kuli jeeladaw yuxib huwa aadka jeeli linafsi nafsi laad aadka nafsitid isla jeeli sawaama yu ley xadiska albuaari wamuslim an abi hamzata abi hamza mayl kuriye magaashi anas ibni malik radia allahu taala anhu anas magaashi leray mayl kuriye kaadimi rasuuli lahi sala allahu alay salam ilahi rasulshi kaadimshi hay rasuulkan kakuni weli abi hamza may lianahu kana yajtani may guraaye baklatan bakaloha guri jira bakaloha guraay anas yugaal lahaa hamzatu leraw dhinaw likawniha kanat xaamilatan ti dhinawi ay fiha xumulatun dhinaawan bagala oo dho dhinaawan jartoha guri jari reed abi hamza saasalang bi mana abi hamza hamza awshay yani aadis umu suleme marki awshay abu dalxa guursidi bacda mawti malik ye yani wa kay awshay anas malik awshay marki guursiya aadis ah, may guursatay abu dalxa guursatay marki guursidaasi doonadi aadis inti sangisdaangne doonadi waydisidi markaasa meertay ama ini fika laraakiba yani wahay saas oo kale wa ama ini an fika yani laraakibatn fika anan ka fade warti ad oo kale malkaradiyaw laakin rajul kafir e tamaykin taraserti anin imraa oo muslimad ahaye ahaa reed maylay koofade ertay wal kale oo koreeba maleln la guursad waabctaa markoolaha islam erti ho ada islaamto mehirong makoofadaayo mehirong makusoala erti maanaa islaamka mehirka ah islaamka o zooj abu dalxa leeraw oo gaalahay waktigaas yeesaasak islaamidi aadis isla marka islaamiya leri mana saas lama abu dalxata islaami watazawajaha kolkan salafu saalaxyo eedan dadaalaye kiidiyo migil e kiidiyo bilaan e diintan walanka gobdo fadhiya ka dadaalaye hadda gabartan oo nayaw anas aadis eh waa ku oo yaqadi shukaansis may kuwelahi inisa islam gursat fadaas ha islam bes wal kala makuwafado mihir dhow makuwarsadahob gursat manaa yani waa kaisaas marki yani marki damsiya iya sabang nagasiyaha islamidelankusugaay wak walkal ama fadaaseri maya cili i wala wadateeri maahina maahin saasisha ma eh min kureer toomahayto lankala aragday oo maal badan i wal saasay aragday lankaasa yani red cili kuwaadhadahay cila ma kuwaadhadaarti mana ho ad ha islaantoob harta adikinjeedaarti mana ha islaan isla marki islaam isu bes galanta hagilidi mana kolka reer saasa lan bahanyi muslimiinta kan migal kee kan bilaante lankas walan bahanyi islamka walin gobda kor fursad ay kufaa'idayso yani anas reed khadim nabiy dhal ahay anas bin malik radi alahu tacaala canhu khadimi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki khadimshahay mayn khadimayo soo tumin jare ya rasuulka madina seedi markaasa yani rasuulka marki madina gali ye aadis labati onogsi anas owed injeit rasuulka injeit me rasuul alaw onogun kurikowertig kin khadim onog faylodhuglaw kin khadim oo awshayn owangnaya kin khadim bes cumrishay markaas tumin sini jari waabku yarahayn wal sheege rasuulka khidmadiisa daaimi ilaa rasuulka lakaobsog marki rasuulka yani wa kay usu bareme khadimtu khadamtu nabiya rasuulkan khadimi sala lahu alayh wasalam cashra siniin toman siniin rasuulkan khadimi riwaayo oo sagaalalaton jarte meray fama gaala li rasuulka sin dabecfay lahay min erna lishayin facaltu shayan samay lima facalta may samayt miyar walaa lishayin taraktu shayan kutabin lima taraktu miyar mana wa kuntu waaqifan yani wa ka kisur ma waade asubulma ala yaday rasuulka ganyaasha binka shibaay madishi hakorweli rasuulka ma yaray alaa ucalimuka halaata kisaalin aramyaalo sade ka baray tantaficu biha ka intifaacas kultu mayray balaa ibar biabi waumi anta ya rasuul allah adi awke ki furuday rasuul alo kafa qaala rasuulka mayray mataa lakiita hadii ad lakulant mataa waktaal waktigi lakiita min ummati ahadan lakulant lang oo muslimiinta e oo ad ahad ad lakulamaas hadiiba lamba ada muslima lakulanta fasalim aley asalaamu calaykum dheer yadul cumruka cumriga dheeraday ahy waida dakalta baytaka guriga hadii galon fasalim alayhim ala ahli lbeyt guriga darkurog asalaamu alaykum dheh yakfur khayru baytika beytka khayr shay badaday wasali tukoy salaat aduxaa tukoy barjinka salaadi salaadaha dala tukada oo kale fa inaha salaatduxyada salaat lawaabina wa haani ilahay og nagadaayen salaadiyo wa alabraari baariyaalka ilahay baariyaalshi hayen salaadiyo wa aha yani sa rasulka indardaarmiyar anoo marka obeysanka shibaw iya mada antaasi baryar manaa maray tumun sinya rasuulkan khadimi yani tumun sinyan khadimi fama sabani ga weligay mi anaanan eri weligayna mi itugna weligayna mi anaanan wijigna miinkaduudna eri mana amar oo an yeefaray oo an amarkaasa ku daay idagaalin ma jarto eri hadii yani waa kay saas oo kale ahad idagaalaw rasuulka meelbakin diray inago mahandaay hadi langley deegon ma er jaray rasuulka dacuhu dhaaf dacuku taba hurajulku taba dhaafa anas walaw qadara allahu shayan kana era mana shaygan hadii ilahay gadari fadi ahaada fadi walaba ilahi gadarn daafasa eraay mana aadis oonayo umu suleim leeraay maalinto meertayhin yani rasuulkan seetay meertay kuwaydimuka anasun udcu laha lah khaadim yarowka o anase ilahay intuu eerti mana markaasa rasuulka meeray sala allahu alayه wasalam allahuma aktir maalahu wawaladahu waabil cumrahu wafir danbahu sa allahuma aktir maalahu onog ilah maal shay badi وawaladahu awlaadisna badi waadil cumra cumri shayna dheeray wafir dambahu dambi shayna dhaaferi mana ahay waadkilhu ljana riwaayadaason yeelja anas ma eray marki demb yaku sheeko marki waaya nagadi eray daaliyadahayti arag eri falakad rusigtu wali erzaag eri min sulbi dhabarkay awlaad badanaanta yaku sheekoya siwaa waladi waladi unogay unogi dhali wali haku heri wali dhabarkay hakugohi may liyerzaagay miatan wa kamsatan wa cishriina dukuran aliyerzaag eri manaa oadi rasuulka indhalati boqol iyo labaatan i shan unugi wali sii dhali isku dhaaf wal dhalay dhabarka kugoy anasal bilaan yani waa ka ilaa lama mawalkal maliyazagneer beertisna may onayo yani geehay dhalaasay leri maalka ilahi imbarkay wa sanadkiba lama tookila gooyi jari beertisa leri beerta dhatiya riixulmiskiya ku carafaaseleri manaa ma erey yani walagad bakitu baak ahadi umragay dheeradi xataa saimtu ilaa an alxayaata nololo baan ku dharas kalku nololo kadaalih aan ku arag ya nooladi ari mana waana an arju may rajeeye raabiatan akhra aakiralkahela jinu aha taasna rajeeye ari mana rasuulka ala inkadoa yani saas waay may oo cibaadadiis deedasay anas binu malik hamiinkii tukudi jaryeler hamiin qiyaamka dheereyaay inti lugaashay dhiig ku dhan balamang mana dhiig ku tifagan qur-aanka hadii khatama qur-aanka markiisu dhamaayo anas binu malik radiallahu tacaala canhu hel shaydonga kulmii jari ahlubeedka kulmii jari markaasa duaayo jaryeeri mana taasa haboon qur-aanka marki dhamaado salafu saalax qur-aanka lanka dhamaaya werdi way dii jiren lamba qur-aan akriya fiiriyaaya kor surumaya interhoog kamiisa deery fiiri jaren mana ooba kolkan geek ah, geek bari dhamaaye saran baal fadheeda jiren marki duaay sada amin maraaya mana yani oo qur-aanka barakadiis yani duaado wala jiibe qur-aanka marki dhamaado waa ku hadda anas binu malik marki qur-aanka khatamaa jamaca walada awlaadis onga kooya era jari ahlubesiya jami jaray ehelkoliho kooya eraa markaasa ilahay tooga jari ila duaada mustajaabo wagtidaas keed yani qur-aanka markada dhamaayo eed fursa eed qaalin ew la duaayo yani dadka duaysadayan lakufaa'idaysado misada nafta qur-aanka marki dhamaayaas eelka jamcido taas oo kale meelo qur-aame ka akriya oo kalsay dadka dong hafadheeda meelero amin isfer maanaa la duaayo taasa idan haboon yani saxaabigan gaala may ka goolay anas qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul may ka goolay anas may haaye aakiru man maata min asaxaaba bilbasra asxaabta rasuulka lanki indamboy yahay anas oo yani sartis onayo yakayaal farsa hal hal irin foos oo kal basra injar meelo lakadugi macruuf wa qaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam yani wa ka ilahay rasul she may ka golay laa yuuminu axadukum axadkin marumaayaw oo imaan kaamil axadkin malku helaw laa yuuminu axadukum axadkin marumaayaw imaanan kaamilan mana iman kamil ay marhumaayo xataa yuxiba huwa axadkaasoy inti kuli jeeladaw liakiihi akil axadi axadkaas walaalshay oo fil islaami walaalka la eh inti kuli jeeladaw ma wal kuli <clears throat> yuxibu huwa axadka jeeli linafsi nafsi laad axadka nafsi tidis walili jeeli inti walaalshay muslimka kuli jeeladaw iman shay kamil sa rasuulka eryari sala allahu alay wasalam riwaaya nisaa-idi xataa yuxiba liakiihi min alkhayr yagdiraas ilan walaalka naftatida walbadan walaa lijeeladaas marko kheer lalijeelada marko alhungata nafta lijeela dhiko fitan hadama lalijeeda min alkhayr hataa yuxiba huwa aadkanki liahi walashay kulijeeda ahi akhilaad min alkhayri kheer kulijeelada ma yuxibu linafsihi mana kheerna hadi ler jaamic lidaacaati mubaaxadiha jamliyaas taasu yani hadii kalen maha orore undur axaba ma tuxibu fiiri wali naftatida lijeela an ay yadi waka an yatiy anaasu hi ilayka wa undur firi axaba ma shayka lanjela badnyi firi tuxibu anta ada jeela an yatiya ini lakooyan hu maaga soy annaasu dadka ilayka kin lakooyan ada jeela firi faatihi ilayhim redn lasaw adin ada dadka wal alla waliba dadka ina kin lakooyan ada jeela firi adina dadka yong lasaw reed mana hadi yani wa min kalaami bacli namay ka jaray ardi raadla nagoy linaasi mali nafsi katarla nafta tida wali raadla kalete dadkana kala raadla nagoy mana ada nafta dhiblilikinjesne aflakin afakin deerne galanhakin deerne winaglilikin sameeya jeel adin dadka saasa sameeya kolku mana yani saaso oo laabuda may laabudaha macnagin hadidka dasak osoodahay wali mubaaxa elinglijees marki lileyi yani laa aadkin rumaaya unti naftis walilijeeli walaashay kulijeelado markaliley walmubaaxa ilan lijees maahin insaanka naftatidis may jeeliya marmar wada zawjatiya jeeli walaa yajuuzu lahu an yuxibahu liakiihi wa xalakooniha fi cismatika jartan yade maya taas marka jart liannahu gayru mubaacin lahu bal huwa muxaramun caleyhi yani saas kalku nafta lijeela wali naftatida lijeel walaalka lijeela markaliley walusun binaa lan lijees ma walusunimina an lijeela maya mana ha yani wa kay xadiidka xadiis cadiim eho imaam lbukhaarina weriyaa wa hawaama wuriye xadiska albukaariy wamuslim unga wuriyen fi saxiixayn iya kuriyen raximahum llahu tacaala yani wa kay alxadiid raabic cashar xadiiskii tuman iyo afaraad can ibni mascuudin cabdillaahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu maybal kuriye gaala ibnu mascuud ini kagoli qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkiima kagolay laa yaxilu damu imriin qof dhiig shay xalaal ma eh imrigaas oo muslimin e eh, dhiig shay halaal ma eh ilaa biixday halaatin sidwalhaa toodiyo maahin aلtayibi ki goroobkahay azani zinag nagabi maahin wnafsi naf oo tugtalu binafslin dilaw maahin wataariki ki kutabay lidinihi dini taariki taarigaas dinshay kutabay almufaarigi faaruga liljamacati faarugi ma hawaama yuriy xadiska albukaariyo imaam albukaariy weriy musliman muslimna weri wa can ibni mascuudin radia alahu taala canhu cabdillaahi bn mascuud may likuriye gaala ini kagoolay cabdillaahi qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sha may kagoolay laa yaxilu damu imriin was dhiigshay xalaalma eh imrigaasoo muslimin e laa yaxilo iraagatu damihi dami limri waska dhiigshay deediyo shay xalaalma ewa falkalaamu calaa xadfi mudaafin wa laa yaxilo iraagatu damihi dami lm imri was dhiigshay lideedi halaalma eh imrigaasoo muslimin ewa dhiigshay lideedi halaalma ewa ahe ahe walow lam yani marki hadasallay walmuraadu may laylinijeede anaho laa yajuuzu izhaaqu ruuxihi lanka mumunke ruux shay libi ruux shay lisiiba ma binaaw saasa lang lijeed walow dhiig ba ilideedine masalan lanki merjidi oo kale sungasi oo kale sixiri oo kale sidiya ka dili hadii saas ka diloodon dilowkaas ay libidahay maana dhiig lay geed ma eh laa yaxilu damu imriin marki lilay ruux shay insiibtoylay lang muslime ruux shay lisiib halaal meelay lang lijeed silka siibo laa yaxilu damu imriin of dhiig shay halaal laa yaxilo iraaqatu dami imrin of dhiigshay ladeedi halaal ma eh dilshaylan sabab nagad halaal ma eh imrigaasoo muslime muslime yani saas wa ilaa may la ilaa biixday halaatin aramyaali sidee maahin yani saas wa waclam ogaag ana alasla asalka fi dimaay dhiigyaalka dhiig sadan asal e alcismatu dhorow cag langna ah, oh, ini diiga la dhooro wanag langni ahaadis iyo aayadna ini lanka muslim diigshay la dhooro lay sheenas cag lang i sheenas faliana fi lqatli may kasugan horta dilowka may kasugana suuro bin aadam oo makhluuqe fi axsani taqwiimin laka abuuri ini ad fasaadido kusugan aglagna kan usuge diiday waayo aglag bin aadamka may diiday waftun oo suuradan fayl kasugan ini ad dilow kasiido fasaadid suuradis aglaga diidas ag laga diide mana waan inkire nag langna diiday aayad ilahayna langka dilawsha dilas walaa taktulu nafsa alati xarama allahu ila bilxaqi tan ilahay l indilang naf o ilahay xaaram kuwali dilshe ilaa haka dilang maayn rasuulka sala allahu alayhi wasalam namay golshay haayo man acaana lanki inkaalmay calaa qatli muslimin lang muslim ee dilshay lanki inkaalmay walaw bishakri kalimatin kalimado misjab haate kalimado nusye kalimad nusye kalimad may oo god tol maaha may ka koobanta o tol afar xurufa ka koobanta o ilay ho adan ka kaalmaysataa tolsin ka darn yani kalimada nisyan ka kaalmayt laqiya laha ilahay lakulome maktuban ha laabtugay bayna cayneyhi lam lanku suge oona yaw lankaasirsheen ka kaalmay lamadisin doo dhatiyo aaisun min raxmat illahi kagoranta ilahi lakulme eh. lanka may kagoorsaday ilahay naxariistis kolka yani reesaas sabab i musabab yelere lanko musabab bu lankoona sababtiyo kalna sabab nagade kalkun dhii korta lankan mana uso yani waa kay meelis isku roogo hoolis iskuwadedo yani waa kay masalan waana toman gof dili kor isku dhii korta maana meelin rog hukunka iswad inta sa haweela leey hoola fuliyahay ana garante walmaka taabana e leey yani waana e waa kay iscibaadaysadahay lanfay markaasa tuman qof maalinti lahandirahay isi lahandirahay mana sunanta e isku roogo iskuwardiha isku cibaadaysada ya yani leey kalku yani sababka naftiis eeda khatarn mana sabab musababa lere mana kalku eeda sabab nagato ada daraada yani masalan waktigii on yahay la dagaalamaayo qabiilnimadii walaasa ka dagaalamaayo wal badan y yani waa kay dad badan la dhamaay waaswargamna dhiko gori lagadeli wal haabiye qabiilki lang kaas gori lankube yani waa kay hooga wanatkugaade gori lagade gorigi ada dartiya kalkuntam qof laka dilahay adina miyelaas ku jara ka jara namka jaro letumana odayg inta kuhingaamiya isun hoolisa wed manaha may may lahawel kafarasinya may hole lahaobdi kafay lasahantua yali hubka dirahay hoosa ku aruriyahay mana habadisdirya badlaa kadhamaaya kalku khatar sha wa kalkun yani kay masalan ba oo kalkun reed sabab nagashadaas yani wa kay muslim dil shay iigshay halaalma eh ilaa sid wan hatoodiy rasuulka sala allahu alay salam laa yaxilo iraadatu dami imrig of dhiig shay deediyo shay halaalma eh imrigaas oo muslimin ilaa biicday halaatin sid wan hatoodiyo mahay alawalu waa mubtada gadarto asayib gobda kor ooba kalbda ku bedel ha wabadal majruuri majruur ma ha asayibi kii sayibka hay oo azanisenasd ay kaas waldil kor lilay mana xukumad islami hoob jar lankan oonaya guur ha mari guur halaale ha guursaday gabar ha guursaday halaale ha ka aragi markaasu bacdi sinin nagadi wal gobode shiidarka rajmiye wal dila kaas binaawta shareecada binaayt mana asayib zani asayib ki goroobka azanisenasd yani saas ayibzani waldilalilay masalan aayib hobler mana maylilijees almuxsin man wadiya fi bubrin fi cabdin saxihin kuwadiy waana rajul baaliga aagilay hadii markaas kubacdi zina yani kadhiyoos uubiyo wala goday siida naftala kugaada inti kudhimadaalilay mana godala goday siida naftala kugaada waldile malang naxariisaw mana kan lamaadusuna maybua wanafsu naf o tugtalu lidilaw binafsi wanafsi nafs way tugtalu lidilaw binafsi naf naf lan dilaw yeel lang muslime lanko ka kas indili wala gobode sun wal kisaasade ka sun wal dilelile kan sedaad wa taariki ki kutabi wa lidiinihi diin shay kutabi almufaarigi faarugay liljamaacati wanafsu naf o tugtalu binafsi naflin dilawa ee yaxilu gasluhaa naftiyeede dilshay halaalanagada kisaasan binafsi alati gatalata naftiya dili yanan kisaasade cudwaanan wa dulman wacamdan dili laakin shardiyaali jirtay shuruudadaa soob le lanki wala gobode wal kisaasade lanki wala dili caagilinihaad baaliinihaad haddana yani wa kay aslan lilmaktuli kan la dilay atana ningaan may kala shardaha kan la dilay maktulka e ankas minhu min alkatil birin o kufrin naagisan kuhay intaa shuruude hoob lahelo walagobde wal dilay lilay macna ahay shardiyaalkin hadii anfooman maha dilmahaane dilay waajibaas markaas yani dilmahaad markaas kan dembe kan saddexaad may bua oo la dila dilshe halaale wataariki ki kutabay lidini diinka kutabay hay murtadi kidi daaway an diin islam walciyadu bilah ilahay kumeen galaan rasul birsalalangde may hadiskan dalila man badala diinaho faktulu rasulka ali sala lahu alay salam lang ali lanki diinshay bedelo dila almufariki faarugay lijamacati faarugi taas mayle wa sifa muakada le horta adi marba diinka kutabi leri wa jamaacadiis walba kafaarugi mana mayjamaca jamacat lmuslimin alnjes wa faraaguhumna aridatu an diini bu faarugawshana diintulkurida bu e almufaarig liljamacati may faaidoyas sifo oo muakade lere mana sifo muakade wala adkaaya almufaarig liljamacati ini ordaan jamaacada faarugilasi adkaaya jamaacada faarugi ridida may balere oo islaamka lakubaho may kumid adtaa yani waclam ogaaw ana min almukafaraati mukafiraati waxyaalada kufra dadka ridaaya murtad yani tiridaaya manaha may kumid aha ridada aridatu can diini falmuraadu almufaaragatu bilqalbi lankan diintiya galbo kufaarugay diintalo ma galbo kubahi mis ictigaadiyey ha inisa diinta kubahoy ictigaadi mise ficil gaali samey sanaman sajudi oo kale saasu masalan faarugowkagin sheega waxyaalag dad kufrisiyaayaan may kumid aha badinyin tacamudu ilgaa ilmusxaf kutubka quraan lirido fi gaaduratin wasag lakrido oo kale gaalnimada deersiyaas rasuulka la gadifo sala allahu alayhi wasalam mislan naba e la gadifo zinaay sidii la er yana gaalnimada tusiyaas fududaaysado oo nabag la fududaaysado ama nabag la beeniyon yana gaalnimada dersiyaas murtadnima dersiyaas ilaahay la beeniyona min baabi olabu yana gaalnimada dersiyaas yani abubakar saxaabi mahayna oo kal eron yan yani wa kay masala may dersiyaas gaalnimada dersiyaas mis abubakar aisha walaa yani aritise oo ilaahayna berweli lakaturo zani wal saase lakaturon yana gaalnimada dersiyaas may wal ilahay ads balan ka korkooyahay yani kaan yanfiya suxbata abi o yarmiya binta binta abi bakrin aisata eh ini katurumi ma katur yara lahu bara bara allahu ala berwaleha aisha minhu ma kuberwale zinad ilahi kuberwale ini katur yana gaalima darteed saasali mana yani lanka oo murtadka eh dilshay ma binaawada inti tawba dalabo tawba sheen yalilay yani wa kay imaamu malik mayla ka guriya ilaa sad beri lan suge hadii tawba sheeno islaam fadaay hadii tawba sheeno waayan wal dire mana ridada may kumid ataa yani min afxashu anwaaci lkufri gaalnimada noocyaalse tankumaan badan walciyaadu bilah ilahay kumen galaan wa akbaru anwaaci lkabaa'ir dembiyaalo wiin la suubiyon tankuwinan badan may lahariire ridada alkatlu ulman lang muslime ulma lan diliya ridig lahariir dembi ahaan uma zinaa lahariir uma algadfu lang muslime zinilka tuuro markhaatila ninhayni lahariir uma sarigatuwa kiig wali dembe agu wiin uma shurb lkamriya kiig uma ribaa kiig walgalabu dhirifan yani kiig wa dembiyaalkuwin yani waa kainfay lahayn kumid ah ahi yani wa kay xadiiskan kan e sawaama yuriy xadiiska albukaariy imaam lbukaariya wuriy wa muslimun imaamu muslimna weriyay fi lxuduud ya ka yuri wallahu aclam